alxamdu lilaahi rab alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin wastanii majruuran bigayrin mucraba bima limustathnan biilaa nusiba walisiwan suwan sawaan ijcala cala alasaxi maa ligayrin jucila wastanii naasiban bilaysa wakhala wabicada wabiyakuunu bacda lah wajur bisaabiqa yakuunu in turid wa bacda mansib wanjiraarun qad yarid waxaytu jaraa fahumaa xarfaani kamaa humaa ina sabaa ficlaani waka khalaa xaashaa walaa tasxabumaa waqiila xaasha waxaashaa faxfadhumaa alxaalu wasfun fadlatun muntasibu mufimu fii xaalin kafardan adhabu wa kownuhu muntaqilan mushtaqan yaglibu laakin laysa mustaxiqa wayakuru ljumuudu fii sicrin wafii mubdii ta'awulin bilaa takallufin kabixhu muddan bikadaa yo dambiyad wa zaydun asadan ay ka asad wastani ku soo reeb majruuran xaal u yahay mid la jarayo bikayrin hayri ku soo reeb mucraban xaal u yahay hayri mid la icraabayo bimaa wixii nusiba loo nisbeeyey limustahnan mid la soo reebay biilaa lagu soo reebay <coughs> waxaan ku soo jirnay nawaasibu khaasatan istithnaan ku jirnay adawaadka istithnaa loo isticmaalaana sideed aadaad ayuu musanifka tirinayey ilaa ayuu u hormariyey waa ka soo baxnay adawaadkii kale ayuu raacinayaa hayru iyo siwan iyo luqooyinkeedii ayuu halka kaga hadlayaa wuxuuna leeyahay musannifka hayru iyo siwan mustanaha lagu soo reebaa majruur buu noqoni waa mudaafun ilayhi ilaa hayrun iyo siwan ayaa asmaa ah weliba asmaada idaafada laazime ayay ka mid yihiin oo baabul idaafo marka aan tagno waxaan arki doonnaa insha allahu tacaala asmaada idaafada laazimo in ay ka mid yihiin mustanihii mudaafu ilayhi buu noqonayaa waa majruur iyaga laftooda asmaa icraab bayna u baahan yihiin waxaa lagu icraabayaa ismigii ilaa wax alla wixii lagu icraabi jiray kalaamta muujabe haddii ay ka soo reebaan mansuub weeye munqadic iyo hayrumunqadic isku dar taam hayrulmuujab haddii ay ka soo reebaanna munqadica mansuub weeye mutasilkana bedel ayaa fiican nasbana waa bannaan yahay kalaam naaqise haddii ay ka soo reebaanna caamilka wuxuu doonaya ayaa loo siini axkaamtii aan ku soo marray ilaa ismigii daba yaallay ayaa kayru iyo siwan la siinaya sidaa waa madhabka raajixa musannifkan uu marayo siiba weyhi wuxuu leeyahay siwan lafdigaasi weligii darafnima kama baxo laakiin waa laga xoog badan yahay wastani soo reeb majruuran mid la jaray soo reeb bihayrin hayri ku soo reeb mucraban xaaluu yahay hayri mid la icraabayo bimaa wixii wastani soo reeb majruuran mid la jaray biayrin lagu jaray istani iyo majruuran ayaa tanaasucayaa bikayrin ayay ku tanaasucayaan majruuran si calaa ariiqi lbasriyiin waani wlaa cinda ahli lbasra wakhtaara cagsan hayruhum daa asra waa anagii soo maray wastani soo reeb majruuran mid la jaray soo reeb biayrin hayri lagu jaray mucraban xaal uu yahay hayri mid la icraabayo bimaa wixii nusiba loo nisbeeyey limustahnan mid la soo reebay loo nisbeeyey biilaa lagu soo reebay <clears throat> walisiwan suwan sawaan ijcala cala alasaxi maa ligayrin jucila wajcalan yeel maa wixii jucila loo yeelay ligayrin loo yeelay lisiwan iyo wasuwan iyo wasawaa in u yeel cala alasaxi asax dushiina ugu yeel hayru waxaa la mid ee siwan iyo luqooyinkeeda intaas u jeeda oo siwan waxaa fara badan siinta in la kasriyo lala qasriyo siwan la yidhaahdo siinta in la godoo la qasriyana waa dhacdaa suwan siinta in la fadxiyo la madaana way jirtaa sawaaun siinta in la kasriyo la madaana way jirtaa siwaaun caaso idin waa luqooyin ay leedahay luqooyinkaa bay la mid tahay oo ismigii ilaa dabayaallay axkaamtii loo nisbaynaya ayaa loo nisbaynayaa siwan iyo suwan iyo luqooyinkeeda ismiga mustanaha ee lagu soo dheebaana mudaafu ilayhinimuu ku jiran yahay weligii walisiwan wajcalan yeel ijcalan ficlo amar nuunu lagu akiday <coughs> waabdilanha bacda fadxin alifan waqfan kamaa taquulu fii qifan qifaa buu keeni doonaa baabu nuuni tawkiid musanifka nunu tawkiidka aqiilada ah ismigae ficliga ugu dambeeyo haddii la waqfiyo nunu tawkiidkaa aqiilada xarakada ka horaysa dame iyo kasra labadaa midun haddii ay tahay wow ama yabaa meesha ka xadfan haddii la waqfiyo nuunu tawkiidkii baa la xadfaya wawdii iyo yadii baa la soo celini hadday fadxa saaran tahayna nunu tawkiidkii ayaa alif loo bedeli oo wajcalaa baad leedahay lana socaa baad leedahay wajcal alficlu amarkaasi laba mafcuul buu kaa doonaya maa mafcuulul awalkii weeye jucila ficliga majhuulka loo bineeye naa'ibulfaacilkana maada loo celinaya lighayrinan mafcuulu taanigii uu yahay maada ayaa lagu silayn lisiwan jaara majhuulkana mafcuulu taanigii ijcalan wey ijcalan yeel maladii shaygii jucila loo yeelay huwa maaga lighayrin hayri wixii loo yeelay lisiwan iyo wasuwan iyo wasawaa'in u yeel cala alasaxi asaxnimo dusheedana ugu yee wastani naaiban bilaysa wakhala wa bicada wa biyakuunu bacda laa wastani sooreen naasiban xaal a tahay mid nasbinaya bilaysa layse ku sooreen wakhalaa iyo wa bicadaa iyo wa biyakuunu ku sooree bacda laa laa gadaasheeda xaal ay yakuunuda tahay halkanna wuxuu raacinayaa musanifka adawaadkii kale istinaha loo isticmaalayey waa layse iyo laa yakuunu khalaa iyo caddaa iyo xaashaa xaashaa wuu soo wadaa layse iyo laa yakuunu mustanaha lagu soo reebaa laazim waa mansuub layse iyo laa yakuunu mustanaha lagu soo reebaa laazim mansuub weeye wax kale kuma bannaano waxaana lagu nasbinayaa khabarkii layse iyo laa yakuunu weeye oo yakuunu iyo laysa afcaashii nawaasikho ahayd ee ismiga rafcinaysa khabarkana nasbinaysay ka mid yihiin khabarkoodii oo nasbisan wey ismigan mustatanaha ahay meesha yaal nasbo waxaan ahaynna kuma bannaana ismigoodiina waa damiir waajibulistitaara waa damiir mustatira islamarkaana waajibulistitaara marjicii iyo meesha loo celinayaana ay tahay bacdun mafhuumun min almaqaam bacdi maqaamka laga gartay oo qoladii way istaagtay markaad tidhaahdo qolada zayd marka aad ka bixiso inta kale bacdi bay noqonayaan bacdigaa meesha laga fahmaya ayuu u noqonayaa ismiga waana waajibulisitaaro mawaadicdii damiirka waajibnimo loo asturaye tobanka ahayd ayay ka mid tahay wa satru marfuucin biamrin xutima wa duuna yaa mudaaricin wasmayhima wa ficli listinaai soo ficli listinaai watacajubi wa afcali tafdiila darbantusibi waaya khalaa iyo caddaa xaashaana waa la mide ismiga daba yaalla laba dariiqaa ku bannaan mustanaa in la jaraa way bannaan tahay oo ayagaa xuruufuljar noqonaya waa xarfu shabiihun bizaaid xarfuljar zaa'id shabbahayay noqonayaan insha allah xuruufuljarka markay aan gaannaan xuruufuljarka qaybin doonnaa saddex qayb ayay xuruufuljarka u qaybsamaan xaraf asliya ah iyo xaraf zaa'ida ah iyo xaraf shabiihun bizaa'ida ah. mid walbana calaamad goonni ahaaneedoo lagu gartuu leeyahay waa sheegi doonnaa haddaba khalaa iyo caddaa iyo xaashaa ismiga ka dambeeya harka la jaro xarfu jarin shabiihun bizaaid wey xarfuljari zaa'id shabbahaya tacalluqna uma baahna amaa haddii la nasbiyo ismiga ka dambeeya in la nasbiyaa bannaanay mafcuulun bihi bay ku nasbinayaan ismiga mafcuulu bihi weeye faacilkana waa damiir waajibulistitaara marjicii iyo meesha loo celinayaana ay tahay bacdun mafhuumun min almaqaami sidii horoo kale waxaana garataa afcaashan shanta ah khalaa iyo caddaa iyo xaashaa iyo layse iyo laa yakuunu ee kalaamka ay wax ka soo reebayaan laazim waxaa ah laazim kalaamtaa muujabe waa inuu yahay weliba istinahana mutasil waa inuu yahay yacnii kalaam naaqisa waxba kama soo reebaan istina munqaicana looma isticmaalo kalaam taam muujab oo istinahana muttasil u yahay keliyaay wax ka soo reebaan warka wastani soo reeb naasiban xaal aad tahay mid nasbinayo mustanaha bilaysa layse ku nasbinaya iyo wakhalaa iyo wabicadda iyo wabiyakuunu bacda laallaa gadaasheeda xaal ay tahay yakuunu yacnii wuxuu u wadaa <coughs> yakuunuda lama isticmaalayo istinanimo ilaa yakuunu ficligu in sidaa loo mudaaraceeyo isla markaana laa lagu anfiyo mooye markaa keliya istina loo isticmaali kara wajru bisaabiqan yakuunu in turid wbacda mansib qad yarid wajruru jar bisaabiqan yakuunu labadii ka horreeyey in waa haddii aad dooniye wansib nasbi bacda maa maa gadaasheeda nasbi wanjiraanun jarna qad yaridu inuu soo arooraa suurowdaa halkanna wuxuu ka hadlayaa yakuunu labadii ficliyae ka horreeyey afar ficli xaashaa wuu soo wadaa afar ficli buu beedkii haddeen aan soo marnay ku soo sheegay afartaana waxay ahaayeen layse iyo laa yakuunu khalaa iyo caddaa iyo xaashaa layse iyo laa yakuunu waxaa u dhexeeya khalaa iyo caddaa labadaa ficli baa u dhexeeyey laa yakuunu labadii ficliyee ka horreeyey waa khalaa iyo caddaa buu ujeedaaye mustanaaha lagu soo reebo nas baa ku bannaan in la nasbiyo way bannaan tahay oo khalaa zaydan cadaa zaydan in la yidhaahdaa dhici karta mafcuulu bihina lagu nasbiyo majruur in laga dhigaana waa bannaan tahay oo xarfuljar laga dhigo haddaba waxaa bannaan khalaa iyo caddaa maa masdariya in laga hormariyo oo maa khalaa iyo maa caddaa la yidhaahdo mar haddii maa masdariya laga hormariyo ficlinimay u caynoobayaan mustanahana nas baa waajiba sidaa jumhuurunaxwiyiin ayaa wata waxaana arrinkaas uu ku imaanayaa maada masderiye mar haddii ay tahay xaraf laguma silayn karo khalaada waxa ka dambeeya haddii la jarana khalaada xarfuljar bay noqoni maa masderiya xarfuljarna in laisgelayaa bannaano marka khalaa iyo cadda ficlinimo ay u caynoobayaan mustadnihina in la nasbiyaa waajiba waxaa su'aal noqonaya khalaa iyo caddaa afcaal jaamida weeye maada masderiyadana ficli jaamida laguma sileeyo maada masderiyadana ficli jaamida laguma sileeyo laba jawaab mid umbaad kaga jawaabi inaad tidhaahdo khala iyo caddaa ayaa laga soo reebayaa maada masdariyada ah ficli jaamid ee laguma sileeyo ilaa khala iyo caddaa mooye oo istina aad ka soo reebto kow iyo inaad tidhaahdo khalaa iyo caddaa maada ficli jaamid ee marka aan lagu silaynaynin ficliga jaamidnimada waa inuu asal u leeyahay amaa jaamidnimada hadday mar dambe timi ficliga waagii hore mutasarif buu ahaan jiray jaamidnimadana xaadis bay ku tahay oo gadaal bay uga timi waa lagu silayn karaya khalaa iyo caddaa waagii hore intaan istina loo isticmaalay afcaala caadiyo mutasarif bay ahaayeen istina uu isticmaalkaa jaamid ka dhigay jaamidnimada xaadidka ah waxba ka dhibi maysa maada waa lagu silayn kara masderiyadaa sidaa ayaa lagu jawaabi wanjiraanun qad yarid madhabkiisaa i u wato ayuu ishaarayaa kisaa'i cali bnu xamza alkisaa'iyi shaykhu e, lkuufiyiin kuufiyiin imaamkooda e, kisaa'i la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay khalaa'iya mustanihii in la jara waa dhici karta oo maa khalaa zaydin ma cadaa zaydin arrinkaana wuxuu ku suuroobayaa maadan masderiye ahayne waa zaa'id maadan waa xaraf zaa'id ah sida ayuu ujeeda wajrun ku jar bisaabiqey yakuunu yakuunu labadii ka horreeye ku jar in wansib nasbi mustanaha bacda maa maa gadaasheeda nasbi maa gadaasheeda xaal ay yihiin nasbi wanjiraarun jaritaan bacda maa mustanihii la jaro qad yaridu inuu soo arooraa suurowda kisaa'i madhabkiisii wey <coughs> waxayu jaraa fahumaa xarfaani kamaa humaa ina sabaa ficlaani waxayu jaraa marka ay jaraan fahumaa labadaa xarfaani laba xaraf weeye kamaa humaa labadoodaba ficlaani laba ficli sida ay u yihiin in nasabaa marka ay wax nasbiyaan mas'ale muttafaq bayna naxwiyiin ayuu halka ka hadlayaa musanif masaa'isha naxwada waxyaabaha muttafaq ee waa farakuteris khilaafka ku badan masaa'isha muttafaqa ah ee farakutiriska waxaa ka mid ah khalaa'iya cadaa ismiga ka dambeeya haddii la nasbiyo laba ficli inay yihiin ismiga ka dambeeyo haddii la jaraana laba xarful jar inay yihiin muttafaq weeye khilaafna kama joogo intaasuu sheegaya waxayu jaraa fahumaa xarfaani beydka icraabkiisa waxoogaa ku jira fahumaa mubtada weeye xarfaanina khabar weeye xayu daraf weeye darfulmakaana jumlana loo idaafeeya jaraa jumladeedaa loo idaafeeyey waayahay xayuda darafka yaa ku camalfalaya waxaa ku camalfalaya caamil mafhuumun min almaqaama meesha caamil laga garanayo isla markaana maxduufi ah ayaa ku camalfali oo muxuu noqon lahaa fahumaa labadooda xarfaani laba xaraf weeye tahbutu xarfiyatuhumaa xarafnimadooda way sugnaani xayu meel ayay sugnaani jaraa ay wax jaraan sidaa in la yidhaahdo waddo fiican wey faraa sheekh la yidhaahdaa wuxuu leeyahay xayuda waxaa la yaqaanaa adawaatu shardigay ka mid tahay waa haddii maa lagu dabadaro oo xayumaa sida idma maa haddii lagu dabadaro adaatu shardi ay u noqoni idma iyo xayumaa e, fari wuxuu leeyahay xayuda iidoonba maa lagu dabadarin adaatu shardinimo in loo isticmaalaa bannaan maa iidoon lagu darin adaatu shardi in laga dhigaa bannaan taa haddii la raaco jaraa ficlu shardigiiyo fii maxalli jasmin yaalla weeye fahumaa xarfaani jumlada ismiyadoo fada wadataana waa jawaabu shardigii sida ayuu noqonaya kamaa humaa in nasabaa ficlaani baa kuu timid maada waa masderiya humaa mubtada ficlaanina waa khabar jumlada mubtadaha iyo khabarka iska saaree masderka laga soo xariri doono ayay kaafta jeri masder maxduufena nacti bay ka tahay yabutudii aan qadarnay masderkeeduna nacti ka yahay wuxuuna noqonayaa tahbutu xarfiyatuhumaa ayaa sugnaani hubuutan sugnaansha kamaa humaa ka hubuuti kownihimaa ahaanshahooda ficlayni ay noqdaan sugnaanshaha uu sugan yaho kale inasabaa haddii ay wax nasbiyaan waka khalaa xaashaa walaa tasxabuhumaa waqiila xaasha wa faxfadhumaa waka khalaa ayuu la mid yahay xaashaa walaa tasxabu la saaxibi mayso maa waqiila waxaa la yidhi xaasha iyo waxashaa faxfadhumaa labadaana xifdi halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka khalaa iyo caddaa waxaa la mid ah xaashaa oo adawaatlistithnaa loo isticmaalaya ismiga ka dambeeya waa la jariyo xarfuljar bay noqoni ama waa la nasbini oo ficli maadiyo faacilka waajibnimo loo asturay ayuu noqoni waayahay waxayse kaga bedelan tahay khalaa iyo caddaa maa in laga hormariyaa bannaanayd oo maa khalaa zaydan maa cadaa zaydan xaashaa maa in laga hormariyaa ma bannaano musanifka waddadaas sumri madhabkaasaana raajixa oo maa xaashaa lama isticmaalo waayahay xaashaa saddex luqay leedahay saddex isticmaalna waa leedahay saddex luqa saddexdee musanifkaa sheegay laba alif in la sugo xaashaa alifta dhaxda in la xadfo xashaa alifta u dambe in la xadfo xaasha saddexdaas luqa ayay leedahay saddex isticmaalna carabiyada way ku leedahay istina in loo isticmaalo sida musanifka uu ka hadlayo weeye ficli maadiyoo mutasarif inuu noqdo caadib ah xaashaytu uxaashiihi walaa uxaashii min alaqwaami min axadi mucallaqadii ee naabiqatu dubyaani waa anagii ku soo marnay walaa uxaashii minalama wuxuu ammaanayee nucmaan soo ma ahayn walaa araa faacilan fi nnaasi yushbihuhu walaa uxaashii min alaqwaabi min axadin ilaa sulaymaana id qaala ilaahu lahu qum fi lbariyati faxdudha min alfanadi walaa araa faacilan nin wax sameeya arki maayo fi nnaasi yushbihuhu dadka dhexdiisa nucmaan shabihi kara walaa uxaashii soo reebi maayo xaashaa mudaariceedii walaa uxaashi ka soo reebi maayo min alaqwaami dadka min axadin ruuxna ilaa sulaymaana nabi sulaymaan mooye nabi sulaymaansan gaari karin nabi sulaymaan jinni buu ku shaqaysan jira soo maaha amaa inta kale nucmaana ka fadli badan sida ayuu u jeeday waayahay sidaa ficli mutasarif in loo isticmaalo waa isticmaal labaad isticmaal saddexaad tanziih in loo isticmaalo isticmaalkaa saddexaad tanziih loo isticmaalayo isminimo iyo ficlinima la isugu khilaafsan yahay raajixu ficlin ma aha waa ismi waa yahay ismi haddii ay tahay ismigaasa laba qol isugu khilaafsan yahay waa masder iyo waa ismulficli waa ismulficil maadi weliba oo xaasha lilaahi muxuu ahaa aayaddii qulna xaasha lilaahi oo kale waa ismuficluamarwaa ismuficil maadi oo xaashaa bimacnaa tanazaha ayay ka dhigan tahay xaasha nazahnaan lillaahina waa faacilkii laamtana zaa'id weeye sida hayhaata hayhaata limaa tuucaduuna faacilkaba laamta loogu ziyaadiyey hayhaata waxaa fogaadeen limaa tuucaduuna yahay waxaa laidin yaboo hayo laamta waa zaa'id maadana waa faacilki sidaasi lamid ah ayaa xaasha ismu ficil maadi weeye lilaahina waa faacil laamtana waa lagu ziyaadiyey qola sidaa ayay icraabayaan kaa waxaa ka hor imaanaya qira waxay tahay in la idaafeeyo xaashallaahi la yidhaahdo iyo in la tanwiiniyo xaasha lilaahi la yidhaahdo tanwiintu dhibba ma lahaateenoo ismu ficil waa la tanwiiniyaaye markuu nakirayaha la tanwiiniyaa sooma ahayn waa annagii soo barnay insha allah baaba ismu ficilna waa ku mari doonna waxkum bitankiiri ladii yunawanu minha wa tacrifu siwaahu bayini buu keeni doonaa ee marka la idaafeeyo ismulficli weligii lama idaafeeyo ismulficli la idaafaynaya wax jira maaha haddaba qiradan idaafadan sidee la yeelayaa masdar weeye ha la yidhaahdo oo waa yahay masdar haddii uu yahay qirada mashhuurkee la yaqaana xaasha lilaahi xaashadan maxaa loo tanwiinin waaye mabni weeye oo maxaa loo binaya xaraf buu shabbahay xagee ka shabbahay xaashadii xarafkeeda istitnaha loo isticmaalay ayuu shabbahay oo xagga lafdiga iyo xagga macnaha labadaba waa ka shabbahayaa sidaa in la yidhaahdo waa mabni labadaa madhab ayaa ku jira waa ka kalaa ayuu la mid yahay xaasha walaa tasxabu la saaxibi mayso <coughs> maamaa la saaxibi mayso wa qiila waxaa la yidha xaasha waxasha faxfad xifdi humaa labadan dambena xifdi alxaalu hada maxaluhu wa mabxau e, mansuubatul asba ayaan ku jirnay xaalo iyo tamyiizna labadii ugu dambeeye wey tamyiiz ayaa noo dhiman xaaluu halka ka bilaabayaa xaalo xagga luqada waxaa la yidhaahdaa maa calayhi alinsaanu min khayrin aw shar ruuxa waxa uu ku sugan yahay baa waxaa la yidhaahdaa xaala wax wanaagsan iyo waxun midkuu doona ha noqdo waayahay waxaana la yaqaanaa xaalun lafdigan inaan la ta'niisinin oon ta lagu darin xaalatun aan la dhihin amaa damiirka loo soo celinaya iyo wasfigiisa iyo in la ta'niisiyo oo xaalun xasanatun in la yidhaahdo ayaa la yaqaana idaa acjabadka dahra xaalun min imri'in fadaxwu waakin amrahu wallayaaliya ayaa baytu shaacira idaa acjabadka dahra zamanka dhexdiisa hadday ku yaabgeliso xaalun min imri'in xaalarun uu leeyahay fadachu faraha ka qaad wawaakil amrahu arinkiisa u daa wal layaaliya maca layaaliya habeennada macooda yacnii ruux haddii dhibaatadiisa iyo wax laga yaabo habeennada unku daa isagaaba dhiman doonaa ama baabi'i doonaa ama si un wax ka noqon doonaane sidaa ayuu u jeedaa xaalada asmaada mansuubaadkay ka mid tahay haddii la anfiyo ba zaa'ida lagu jari karaa nafyi hadduu ka horeeyo ba zaa'ida in lagu jaro wax dhici kara weeye laakiin mansuubaadkay ka mid tahay waayahay xagga isilaaxa naxwiyiinta xaale maxaa la yidhahdaa musanifkaa tilmaamay alxaalu xaal wasfun wasfi weeye wasfiga oo fadlatun dheeri ah wasfiga oo muntasibun nasboomayo wasfiga oo mufhimu fii xaali ee xaali ku fahansiinayo ka fardan xaalaan ahay ayaan adhabu tegayaa weeye xaale maxaa la yidhaahdaa awalan wasfi waa inuu yahay ismi jaamide inuu noqdaa ma fara badno wayse dhici kar musanifkaaba keeni doona xataa qiyaasnimuu marmar ugu yimaadaa jaami musanifkaaba soo wada wasfi waa inuu noqdaa haalibka waa sida wasfigaasi fadla waa inuu yahay fadla wuxuu u jeedaa kalaamka labada juzee uu ka kooban yahay ee cumdada u ah mid ka mid a ah xaalama noqon karayo jumlada hadday ismiye tahay mubtadaha ama khabarka midna xaalama noqon karayo mubtadaa dhacay khabarkiisina xaalo weeye wax suuroobi kara maaha ficli iyo faacil jumlada haddii ay ka kooban tahayna ficliga ama faacilka mid ka mida ah xaalama noqon karayo e waa inuu fadle ka yahay jumlada labada rukniye ay ku taagan tahay waa inuu ka baxsan yahay fadla sidaa ayaa loo jeeda looma jeedo fadla kalaamkaa ka maarmi karaya waayo fii bacd alaxyaan xaala kalaamka inuusan ka maarmin ayaa dhici kar sida qadrigaba aan ku soo barray walaa tamshi filardi maraxan soo maahay maraxaasi xaalo weeye kalaamkana kama maarmi karayo maca daalika haddana waa xaalo waayo fadlanimada macnaha loo jeedaa waxay tahay laa tamshi jumlada labada juz ee cumdaha u ahe ay ku tiirsan tahay waa ficliga iyo faacilkii xaaladii ka mid maaha way ka baxsantaha loo jeeda waayahay ismigaa fadlada ah ee wasfiga ah waa in uu kasiisiiyaa fii xaali kada fii xaali kadaada wuxuu u jeedaa ruuxa qaabka uu ku sugan yahay iyo hay'ada uu yahay waa inuu fahansiiyaa lafdigani wuxuu la macno yahay kutubtii hore ee tacriifkii xaalada aan ku soo mari jirna alismu almansuubu almufasiru liman bahama min alhayaati soomaahay haya waa inuu fasiray waa ismi wasfi ah fadl ah heyana fasirayo ilaa xaali kadaa macnaheeda waa heye waa inuu fasirayo kadibna wuu miitaadi alxaalu xaal wasfun wasfi weeye wasfiga oo fadlatun dheeri ah wasfiga oo muntasibun nasboomayo wasfiga oo mufhimu fii xaali mufhimu waa idaafaysan yahay fii xaali buu idaafaysan yahay fii xaali laftiisaa idaafaysane mudaaf ilayhiga ka xadfa oo wuxuu ahaan lahaa mufhimu fii xaali kada sidaa xaaladiisa waa inuu fahansiinayo yacnii wuxuu u jeedaa mufhimu macnaa fii xaali kada xaali kada macnaheeda waa inuu fahansiiyaa wadaalika ka fardan xaalan ahay mid keligii ah ayaan adhabu tegaya wkownuhu muntaqilan mushtaqan yaglibu laakiin laysa mustaxiqan wa kownuhu xaal ahaanshihi muntaqilan mid gurguraya uu yahay mushtaqan ee mushtaqa yaqlibu waa badan yahay laakiin laysa ma aha mustaxiqan mid waajib e ma aha yacni wuxuu ujeedaa xaalada waxaa la yaqaanaa laba arrimood insha allahu tacala waa sheegi doonnaaye xaaladaas sideedaba shan arrimood oo labalaba ka koobanayay isu saaran tahay xaalada waxaa haalib muntaqil inay tahay mushtaqna ay tahay muntaqil waxaa ka soo horjeedaa laazima mushtaqna waxaa ka soo horjeedaa jaamid muntaqil waxaa loo jeedaa xaalada saaxibka waa inuu marna ku sifoobayo marna ka bixi karo wax weligeed ay saaxibka laazimsan waa inayan ahayn sida jaaa zaydun raakiban zayd baa yimid raakiban xaal uu yahay mid wax saaran ee rukuubka zayd ma laasimsana marna wax isagoo saaran buu yimaadaa marna wuu iska lugeeya hadduu doono ee wax saarnina wax zayd laasimsano weligiiba ku dhegan ma aha ra'aytu zaydan daaxikan aa tidhi zayd ayaan arkay daaxikan xaalu yahay mid qoslaya hee qosolka zayd ma laasimsana mar walba afka kalama hayo ee marana wuu qoslaa marna iska caadi waaye xaalada sidaa inay muntaqilo u tahay oo ay guurguuri saaxiibka inuu ka fakan karo ayaa la yaqaana haalibka sidaa wey waxaa dhici karaa xaaladu laazime inay tahay aalib ma aha laakiin way dhici kara dacawtu llaha samiican baa ti ilaah baan barya samiican xaaluu yahay alla mid maqlayo samciga alla waa laasimsan yahay subxaanahu watacaala fa jaa'at bihi sibta alcidaami ka'annama camaamatu bayna arijaali liwaan bayd ibnu caliilka uu keenayo nin ayaa wuxuu ammaanayey wiil abti uu yahay markaasuu wuxuu leeyahay gabadhooda wiil ay dhashay fa jaa'at gabadhu waxay la timid bihi wiilkii bay dhashay sibdal cidaami xaal lafihiisa ay toosan yihiin gulaha dheeryuu u jeedaa kaannamaa camaamatuhu cimaamadda madaxa ugu duuban waxaad moodaa bayna rijaali ragga dhexdooda xaal uu ku sugan yahay liwaaun bandiiradaad mooddaa gulaha ragga waa ka dheeryu ku wada marka ee sibdal cidaami aa dheer yahay ninkani ayuu u jeedaaye dheerida saaxibka way laasimsan tahay wax marna uu ka fakanaya marna uu ku sifoobaya ma ah oo marmaruu gaabanaya marna wuu dheeraanaya looma jeedo saxiix xaalada sidaa laazima inay u noqoto waa wax dhici kara haalibsan maaha ee muntaqilaa badan mushtaq iyo jaamidna mushtaq ayay ku badan tahay ismi faacil iyo ismi mafcuul iyo amhilatu mubaalaqa iyo sifa mushabaha iyo ismu tafdiil inay noqotaa xaalada la yaqaana ama qolyahaasi wax shabbahaya sida jumla ama daraf ismi jaamid ee xaale inay ku timaado wax dhici kara weeye imaatinka ay jaamid ku timaadaana labu u qaybsamayaa waajib waxaan u jeedaa qiyaas iyo samaac qiyaaska shan mas'alo weeye musanifkaa soo wada wa kownuhu xaal ahaanshihii muntaqilan mid guurguuraya uu yahay mushtaqan meel laga keenay yaqlibu mid fara badan wey laakiin koonkaa ma aha laakiin laysa ma aha koonkaasi <coughs> mustaxaqan mid la waajibiyey ma aha wallahu aclam sal allah sal